alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed w salama tasliiman kasiira waxaa ballankeennu ahaa kitaabkii sharxu sunna lilmusani muqadimaynu qaadannay ku saabsanaa tarjamada shaykha iyo fanniga laga hadlaayo inaynu wax ka yara tilmaanno waxaynu doonaynaa inaynu dersiga gudagallo ayaynu doonaynaa magaca kitaabka waxaa lagu magacaabay sharxu sunna waana sida sheikhu ku sheegay muqadimada bacdi kale waxay ku magacaabeenoo sheegeen assunna ayay sheegeen ereygaas oo sharxi laga reebo caqiidat almusani iyo muctaqad almusani sidaana waa la soo naqliyey waxayse u badan tahay in magaca kitaabku ahaa sharxu sunna erayga assunna waxaa loo isticmaalaa macaani kala duwan mar waxaa loo isticmaalaa muqaabil alwaajib waa istilaaxa fuqahadu u isticmaalaan hadda kaa looma jeedo mar labaad waxaa loo isticmaalaa dariiqatu nabiy sala allahu alayh wasalama qawlan aw ficlan aw taqriiran nebiga sala allahu alayh wasalam dariiqadiisa ama aqwaashii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ficilladii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo taqriiraadkiisii waxa uu taqriiriyey bimacnaa uu ka aamusay oo aanu diidin ashyaada dhammaanteed waxaa la yidhaha sunna caqiidada iyo muctaqadka ahlusunna iyo manhajkoodana waa la yidhaahdaa assunna waa la yidhahdaa macnaha loo jeedaana waa macnaha dambe ictiqaadka iyo manhajka ahlusunnati waljamaaca in assunna laga tilmaamaayo kutubo badan baana magacaa lagu magacaabay ama assunna ha la yidhaahdo ama sharxu sunna ha la yidhaahdo ama usuulu sunna ha la yidhaahdo tacaabiirtaas kala duwan kutub badan oo ictiqaadkii ahlusunna waljamaaca ka warramaysa oo canaawiintaa loo yeelay ayaa jira oo khaasatan casriyadaa hore kutubta la qori jiray magacyadaa in badan baa ku soo baxay sida assunna licabdillaahi bni imaam axmed sida assunna lilkhallaal sida assunna libni abi caasim sida assunna lilmarwasi maxamed ibni nasri marwasi iyo kutubo kaloo la mid a ah. sharxu sunnana qaar baa lagu magacaabay sida berbahaari kitaabkiisa iyo kitaabkan musani oo kale bacdi kale waxaa lagu magacaabay usuulu sunna sida usuulu sunna lilimaam axmed raximah allah marka kan magaciisu waa sharxu sunna qaala caliy bnu cabdillaahi alxulwaaniy qaala kuntu bitaraabulis ilmaghrib taraabulistii maghrib ku sugnayd baan ku sugnaa fadakartu ana wa asxaabun lana assunna waxaannu sheegno soo qaadnay anigiyo saaxiibba ii sugnaaday sunnada iyo ictiqaadka ahlisunnati waljamaca ilaa an dakarna almusaniya ilaa musani aannu xusnay oo sheegnay faqaala bacdu asxaabina markaasaa waxay yidhahdeen asxaabtayada qaarkood balaganii annahu yatakallamu fi alqur'aani wa yaqifu cindah waxay soo gaadhay inuu qur'aanka ka hadlo bimacnaa si khilaafsan ictiqaadu ahlisunna waljamaaca siday ka qabaan si ka duwan inuu uga hadlo wa yaqifu iyo inuu ka tawaqufo oo uu odhanaayo waa makhluuq iyo waa ghayru makhluuq toonna odhan maayo labada mid walba waa iska taagaya waa ka tawaqufaya waa ka gaabsanaya wa dakara aakharu annahu yaquulu mid kale wuxuu sheegay inuu odhanaayo sidaas tawaqufka ama uu odhanaayo qur'aanku waa makhluuq inuu odhanaayo qur'aanku waa makhluuq ilaa an ijtamaca macanaa qowmun ukhar ilaa agtayada ay ku kulmeen dad kale fahamma annaasa dalika hamman shadiidan arrinkaasi dadkii waa murugo geliyey oo waa hammi geliyey iyo murugo murugo daran fa katabnaa ilayhi kitaaban waxaan u qornay kitaab nuriidu an nastaclima minh aanu doonayno inaannu ka ogaanno fakataba ilayna sharxa sunnati fi alqadari walirjaa'i waalqur'aani waalbachi waalnushuuri waalmawaasiini wa fi alnadari fakataba ilayna wuxuu noo soo qoray sharxa sunna qadarkii uu ka warramaayo irjaaga uu ka warramayo qur'aanka uu ka warramayo iyo wuxuu ka qabo soo saaritaanka dadka la soo saarayo wuxuu ka qabo uu ka warramayo miisaanada dadka acmaashooda la miisaamayo wuxuu ka qabo uu ka warramayo wa fi nadar fa qaala ama fa kataba ilaynaa wuxuu noo soo qoray bismi illaahi araxmaani alraxiim bismi illaahi araxmaani alraxiim waxaan ku bilaabayaa magaca ilaahay allah magiciisa allahaasoo arraxmaani kii ku sifaysnaa ahaaday raxmadda waasice ballaadhan alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono oo khalqigiisa ka mid ah gaadhsiinayay ahaaday ayaan magaciisa ku bilaabay kutubaha marka la qoraayo waxaa sunnaa in magaca ilaahay lagu bilaabo bismi illaahi alraxmaani alraxiim sida nebigaba sala allahu alayh wasalam laga soo wariyey waraaqaha uu qori jiray ee uu cid u diraayo inuu ku bilaabi jiray bismi illaahi araxmaan araxiim sida warqaddii hiraqla uu diray bisimka ayuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim sida heshiiskii uu la qoranayey gaaladii quraysheed ee uu gaalada matelaayey suhayl ibnu camrin wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim saas aawoodee waxaa sunno ah qoraallada la qoraayo ee wanaagsan in lagu bilaabo magaca ilaahay ayaa sunna ah marka qoraal lagu bilaabaayo magaca ilaahayna isimka ilaahay waa la dhammaystiraa oo bismi illaahi alraxmaani alraxiim oo dhan ayaa lagu bilaabaa waana sida uu sheikhu ku bilaabay khudbadiyo xamdala kuma bilaabin bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdaan qoraalada la qoraayo waxaa sunno ah bisimka keliya in lagu bilaabo laakiin khutabka ayay sunno tahay in khudbadda khudbatulxaaja lagu bilaabo laakiin bacdu ahlicilmi markay khudbatulxaaja ay ku bilaabayaan ama xamdalo ku bilaabayaan kutubaha waxay ka dhigeen macna alkhudbana inay ku jirto kaannahu khudbad la jeedinayo oo la qoray oo kale uu yahay culammada ahlu sunnaha bacdi ku kaaftoobay bisimkaa keliya jira ou ka mid yahay imaamu albukhaari iyo aimo kaleoo kutubta axaadiista aliftay khudbad iyo xamdalo in badanoo ka midi kuma bilaabin oo bukhaari ka mid yahay casamana allahu wa iyaakum bitaqwa ilaahay hana dhowro wa iyaakum idinkana haydin dhowro bitaqwa taqwo haynagu dhowro wa waffaqanaa hana waafajiyo wa iyaakum idinkana haydin waafajiyo limuwaafaqati alhuda waafiqista la waafaqayo hanuunka amaa bacdu bisimkii markuu sheikhu sheegay wuxuu ku xijiyey duco uu ducaynayo ahlucilmiga qaarkoodna waxaa saniicooda iyo camalkooda u yahay hadalka ay sheegayaan ka hor inay duca ka hormariyaan marka sidaasuu sheikhu maray naftiisana waa u duceeyey dadka uu la hadlayana waa u duceeyey waana laba duco casamana allaahu wa iyaakum bitaqwa ilaahay annaga iyo idinkaba ha inagu dhowro taqwo cismadu waa ilaalin waa xifdi alcisma cidda cismada bixisaana waa allaah xadiiska bukhaariga waa tii ku soo aroortay waalmacsuumu man casamahu allaah macsuum waxa ahoo dhowran oo qalad iyo dembi ka ilaashanoo laga ilaaliyey kuwii ilaahay ilaadiyey kuwii ilaahay ilaaliyey marka cismadu waxay ka mid tahay sifaatka ilaahay bay ka mid tahay inuu cismo bixiyo waxaa jira tacbiir culammada qaar ay isticmaalaan odhanaya waalcismatu lilaahi waxdah cismadu ilaahay keligii bay u sugnaatay iyaga oo muraadkoodu yahay ilaahay baan qaldamin markay ama sahwiyaan ama wax ilaawaan ama halmaamaan amaba ay gefaan ayay waxay yidhaahdaan waalcismatu lilaahi waxdah iyagoo u jeeda ilaahay baan waxba ilaawin ilaahay baan qaldamin laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen tacbiirka caynkaasa in la isticmaalaa munaasib maaha waayo haddii la yidhaahdo cismadu ilaahay bay u sugnaato bimacnaa ilaahay baa qalad iyo dembi iyo ilowshiyaba ka dhowran loo jeedo cismadu waxay u dhacaysaa bimacnaa macsuum macnaheeduna waxay noqonaysaa ilaahay baa la dhowro la ilaashay laabudda lilcismati min caasim cismadii waxaa lagama maarmaan u ah cid caasim ahi inay jirto oo ciddan dhowrtay lamana odhan karo ilaahay baa cid kale qalad ka ilaaliso ka dhowrtay oo cismo siisay lama odhan karo uma jeedaan markay leeyihiin waalcismatu lilaahi waxdah ilaahay unbaa wax ilaaliya oo qalad wax ka dhowra waxay u jeedaan isagaan qaldamin isagaan waxba ilaawin taana macno faasidaa ka laasimi kara oo loo fahmi karo in ilaahay cid kale ilaalisay ama dhowrtay ilaahayna cid ilaalisay ma jirto ilahay isagaa wax ilaaliya ilaahay isagaa wax dhowra subxaana man laa yansa tacaabiir kale in la isticmaalo baa ka roon in la yahay kaan waxba ilaaweyn baa xumaanka nasahan oo allah ah wamaa kaana rabbuka nasiya rabbigaa waxba ma marka bukhaariga waxaa ku soo aroortay waalmacsuumu man casamahu allaah macsuum waxa ah ku ilaahay dhowray oo ilaashay marka tacbiirka nebigu sheegay in la isticmaalaa fiican oo waalmacsuum man casamahu allah in la yidhaahdo ama tacaabiir kale laakiin tacbiir macno faasidi ka laazimayo in la isticmaalo ma haboona marka ilaahay hana dhowro idinkana ha ydin dhowro bitaqwa hayna ku dhowro taqwo alla ka baq ilaahay laga baqaayo oo dembiga iyo cisyaanka layska ilaalinayo ilahayna nagu ilaaliyo waayo taqwada ilaahay baa bixiya cidda taqigaa ilaahay baa taqi ka yeela cidaanu ilaahay taqi ka dhigin taqi noqon maayo wa wafaqanaa wa iyaakum limuwaafaqati alhuda cismo waajibi waxay u sugnaatay nebiyada oo nebiyadu waa macsuumiin cisma waajibaana u sugnaatay ilaahay baa ilaaliyey laakiin dadkii kale waa dembaabayaan kullu bani aadam khataa wa khayru lkhataa'iina atawaabuun bini aadam kastaa waa gefayaa waa gef badan yahay laakiin nebiyada ilaahay baa gefka ka ilaaliyey cidda gefka badanna waxa ugu khayr badan cidda toobadkeenka badan oo mar kastay gefto toobad keenaysa marka cismada ilaahay laga baryaya macnaheedu waxay tahay inuu ilaahay khaatimada uu hagaajiyo oo khaatimada inoo wanaajiyo oo dunuubta waaweyn inaga ilaaliyo oo dembi aynu ku nagaanno uu inaga dhowro oo dembiyada waaweyn uu inaga ilaasho yacni macnaha noocaasa ayay u dhacayso in ilaahay laga baryaayo waa duca hana ina waafajiyo dhammaanteenba hanuunka inaynu waafaqno hanuunkuna waa sida sharciga ku sugan in la raaco loo aqoon yeesho la ictiqaadiyo lagu camal falo lagu sugnaado tawfiiqu wuxuu noqonayaa inta mid walba waa soo geliyaan tawfiiqi ma dhici karo oo tawfiiq lama helaayo haddii xaqii aan la garan marka marka hore ilaahay waxaa laga baryayaa inuu xaqa ina garan siiyo mar labaadka ilaahay waxaa laga baryayaa in xaqii qaar aqbala inaga yeelo waayo dadka qaarkood intay xaqii gartaan ayaynay haddana maca daalik xaqii raacin aladiina aataynahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum kuwii kitaabka la siiyey nebiga sala allahu aleyh wasalam waa garanayeen siday ubadkooda u garanayeen si la miday u garanayeen haddana garashaday garanayeen kama dhalan inay raacaan oo aqbalaan marka tawfiiqii waa tawfiiq limacrifati alxaq iyo tawfiiq liqabuuli ilxaq iyo tawfiiq lilcamali bihi iyo tawfiiq lilhubuuti calayh inuu ilaahayna waafajiyo in xaqii aynu aqballo in xaqii aynu ku camalfallo in xaqii aynu ku sugnaanno waayo dadka qaarkood oo xaqii garanayaa xaqiina ku camal falay xaqii kuma sugnaadaan ee waxaa dhacda wakhtiyada qaarkood inay xaqii ka tagaan yaa marka sugnaanshaha xaqii lagu sugnaado lagu daa'imo waa arrin aad iyo aad u muhima walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha dhimannina idinkoo muslimiina mooyaane xaala muslimiintiin mooyaane xaalad kale ha dhimannina dadka qaarkood iyagoo wanaagsan bay inxiraafaan markaasay ama gaalnimo ku dambeeyaan ama bidca ku dambeeyaan ama fisqi iyo dunub waaweyn inay dhex galaan ku dambeeyaan ya inama alacmaalu bilkhawaatiin nebigu muxuu yihi sala allahu aleyh wasalam ina arajula la yacmalu bicamali ahli janna yacnii ruuxu wuxuu camal falaa camalkii ahlu jannaha ilaa jannadii uu dhudhun u gaadho bimacnaa hadduu dhiman lahaayoo sidaa ku dhiman lahaa jannaduu geli lahaa yaa fayasbiqu lahu alkitaab wixii loo qaraa dabeedna u soo hormaraya fayacmalu bicamali ahli nnaari fayadkhuluhaa camalkii ahlu naarku dabeedna markaas sameeyaa kiibuu ku dhintaa dabeedna naartuu galaa marka xaqii haddaan lagu sugnaano lagu daa'imin ila almamaat dee ruuxii wanaaggii inuu la yimi iskuma hubo dariiqaa wanaagsan in lagu sugnaadaa muhim ah xaqaana waa in la joogteeya oo lagu daa'imaa wakhtiyada qaarkood shaytaanku qofka waa u imanayaa oo inuu iscajabiyo ayuu doonayaa inuu u sababo imaam axmed ibnu xambal baa xanuunsaday xanuun weyn inuu xanuunkii sakaraadkiisa ahaana waan filayaa markaasaa waxaa laga maqlay wakhtiyada qaarkood isagoo leh laa laa markii dambe uu soo baa lagu yidhi oo ubadkiisa ay ku yidhaahdeen aabbe ah, wakhtiyada qaarkood baad waxaad lahay laa laa maxaa jira qisadu waxay sheegaysaa inuu yidhi laciinkii baa ii yimi shaytaankii markaasu wuxuu igu yidhi axmedow waad iga baxsatay futani iga baxsatay waxaanuu rabaa buu yidhi inaan iscajabiyo markaasaan ku udhi laa maya weli inta naftu igu jirto kaama baxsan hadda u fiirsan weli inta naftu igu jirto kaama baxsan shaytaanku wuxuu rabaa quruuxu inuu iscajabiyo isla bigi yidhaahdo ya icjaabkaasina waa khatar waa muhlik waa shay wax halaagaya saas aawadee waa in aad iyo aad looga taxadiraa oo laysaga jiraa oo layska jiraa sheikhu ducada markuu ducaynaayey wuxuu hormariyey naftiisa waana sida sunnada waafaqsan waxaad arkaysaa aayaadka qur'aanka ah nebiyadu markay ducaynayaan inay naftooda ku bilaabaan rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mu'minan walilmu'miniina waalmu'minaat yuu ku bilaabay naftiisa ilah aniga ii dambi dhaaf haddama aragta rabbana akfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu alxisaab ikfir lii ducada naftiisa horraysa waastakfir lidanbika walilmu'miniina waalmu'minaat yaa la hormariyey marka koowaad ilaahay ka dembi dhaaf weydiiso dembigaaga mu'miniintii iyo mu'minaadkii waa la dembaysiyey dadka qaarkood markay ducaynayaan waa cagsiyaan yaa oo waxay leeyihiin raximakum allah wa iyaana ilaahay idinka ha idiin naxariisto annagana hanoo naxariisto laakiin sawaabku waxay ahayd sida fiicani inay naftooda hor mariyaan xadiiska abu daawuudka muxuu sheegayaa kaana idaa dacaa bada'a binafsih nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu ducaynaayo naftiisu ku bilaabi jiray dadka kale marka ka dambe ayuu raaci jiray sheikhu muxuu sameeyey casamana allaahu wa iyaakum wa iyaakum waa damaysiin wafaqana allaahu wa iyaakum ama bacdu intaa dabadeed miya waa fasli lagu kala soocaayo hadalkaa hore iyo hadalka dambe waxaa loo isticmaalaa mawduuca khudbadda iyo waxa ka dambeeya ee geeddiga loo kala guuraayo in la kala dhex dhigo faslu khitaab baa la yidhahdaa oo culamada qaarkood faslu khitaabku kaas weeyaan bay yidhahdeen cid isticmaashana waxa ugu horreeyey bacdu yidhaahdeen daawuud wallahu aclam sheekhu waxau uhi raximahullah fa innaka aslaxaka allaahu adigu aslaxaka allaahu ilaahay ha ku hagaajiye sa'altanii waxaad i weydiisay an uudixa laka min asunnati amran inaan kuu caddeeyo min asunnati xagga sunnada iyo ictiqaadka ahlusunna waljamaaca iyo manhajkooda amran arrin inaan kuu caddeeyo arrinkaasoo tusabiru nafsaka cala atamasuki bih naftaada aad ku sabirsiinayso cala tamasuki bihi qabsashada la qabsanayo aad ku sabirsiinayso aad ku eh, xabisayso oo mid ku sugan ka yeeliso mid ku sabirtoo ku sugnaato ka yeeliso inaan kuu caddeeyo ayaad ii weydiisay wa tadra'u bihi aad ku daafacayso sababtiisa canka xaggaaga aad kaga daafacayso shubha alaqaawiil hadallada shubhooyinkooda shubhadu waxa weeye waa shay xaqii u eg laakiin xaq aan ahayn marka xaqii waa shabbahaysaa laakiin xaq ma ahe waa baatil hadallooyinka shubhada ah ee bimacnaa xaq aan ahayn ee muuqaalka xaqa u eg ee lagu dheehgelin karo kuwaana aad iskaga daafacayso wa zayqa muxdathaati addaliil waxyaalaha la soo darrisiiyey ee kuwa lumay u sugnaaday iilashadooda xaqa ay ka iilanayaanna aad ku daafacayso yacani muxdathaati addaaliin waxaa laga tilmaamayaa dadka lunsan bidaca ay soo darisiiyeen bidacaasoo xaqii ka janjeera oo ka leexsan oo ka iishan aad iskaga daafacayso zayqoodu waa iilashadooda xaqa ay ka iishan yihiin waqad sharaxtu laka minhaajan muudixan waxaan kuu sharxay dariiq markaa cad oo wax addaynaya nusakha qaar waxay ku siyaadinayaan muniiran oo wax iftiiminaya maa tazuulu bihi canka shubuhu alaqaawiil wa zukhrufu alabaatiil laakiin muctamadku waxay tahay inta xagga sare ku taallaa waayahay lam aalu nafsii wa iyaaka fiihi nusxan kama gaabin naftayda iyo wa iyaaka iyo adigaba fiihi nusxan nasteexaan u nasteexaynayo naftayda iyo adigaba kuu nasteexaynayo wax ka gaabina ma samayne aad baan ugu dadaalay sida labadeennaba inoo doontaa bada'tu fiihi bixamdi illaahi dirushdi watasdiid waxaan ku bilaabay fiihi gudihiisa kitaabkan illaahi mahadnaqa ilaahay aan u mahadnaqaayo xaalaan ku dheehanahay oo rabbi u mahadnaqaayo rabbigaasoo dirushdi hanuunka u saaxiibka watasdiidi iyo markaa waafajinta u saaxiibka tasdiidku waa sida sawaabkee saxda ah inuu cid markaa lagu hago alxamdu lilaahi axaqu man dukir alxamdu jinsiga mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay ama lilaahi ilaahay baa mutaystay ama lilaahi ilaahay baa la gaara axaqu man dukir ay huwa ilaahay axaqu man kiibuu ugu xaqnimo badan yahay dukira la xusay cid la xuso isagaa ugu xaqnimo badan in la xuso wa awlaa man shukir wa awlaa man kiina waa ugu mudan yahay ama waa ugu dhow yahay shukira loo shukri naqo wa calayhi usni ay wa awlaa man calayhi usni shukiray ku cadfantahy cid markaa la ammaanana isaga ayaa ugu mudan oo ugu dhow oo ugu xaq leh sheikhu wuxuu tilmaamayaa inuu markaa su'aashii la weydiiyey kitaabkan inuu qoro ayuu tilmaamayaa waanu u ducaynayaa ciddii weydiisay ma qoonsanaayo mana dhibsanaayo wixii laga dalbadayna waa yeelayaa waxaanu odhanayaa waxaad i weydiisatay inaan kuu caddeeyo xagga sunnada arrin aad naftaada ku sabirsiinayso qabsashada la qabsanaayo marka isagoo ictiqaadkiisii caddaynaya ayuu wuxuu u tilmaamayaa inuu ictiqaadkan qabsado ou ku dhego aanaad iskaga daafacayso hadallada shubhooyinka ah ee xaqa khilaafsan waa in shubaha layska ilaaliyaa waxaa jira waxyaalo mutashaabihaad ah oo xaqii u ekaan kara laakiin xaqii aan ahayn bidaca dhammaantood waxay gelaysaa min qabiili shubuhaat oo fitanka waxaa loo qaybiyaa fitnatu shubuhaat iyo fitnatu shahawaat labada nooc baa loo qaybiyaa fitnana waa fitnadii shubuhaadka waa bidaca iyo shakiga iyo nifaaqa waa shubuhaadkii fitna waa fitnatu shahawaat oo waa macaasida naftu jeceshahay ee aan markaa bidcooyinka ahayn labada fitno fitnatu shahawaat iyo fitnatu shubuhaat waxaa sii daran fitnatu shubuhaatkaa sii daran bidcooyinkaa dhammaantood waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan adillaannu haysannaa aayaad qur'aaniya iyo axaadiis nabawiya dabeedna mutashaabihaad inay kuu soo qaataan baa dhici karta la yidhahdaan aayaddan baa noo deliila xadiiskan baa noo deliila aayaddan kalea noo deliila qur'aankuna wuxuu leeyahay muxkam iyo mutashaabih saas aawadee waxaa waajiba mutashaabihaadka qur'aanka in loo celiyo muxkamaadkiis ayaa waajiba waladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun hunna ummu lkitaab wa ukharu mutashaabihaat qur'aankii wuxuu leeyahay muxkam iyo mutashaabih laakiin haalibka qur'aanku waa min almuxkamaat weeye hunna ummu alkitaab marka maadaama muxkamaadku ay yihiin ummulkitaab haalibka qur'aanku waa muxkamaat weeye waajibku wuxuu yahay in mutashaabihaadka loo celiyo muxkamaadka faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna maa tashaabaha minhu ibtiga'a alfitnati waibtigaa'a ta'wiilih kuwa qalbigooda uu ku sugan yahay iilad xaqa laga iilanayaa mutashaabihaadkaasay doonayaan waajibkana wuxuu yahay wa raddu almutashaabihaati ila almuxkamaat dariiqa saxdi waa saas weeye sheekhu wuxuu tilmaamayaa inuu dariiqii xaqa ahaa caddeey caddaynta uu caddaynayay ee nasteexadana inaanu wax taqsiir layhaa kula iman oo tani miyn ahayn taskiye uu sheikhu kitaabkiisa taskiyeynaayo ama is-ammaanayo tanoo kale waxay yidhahdaan culammadu ugama jeedaan markay ahlucilmigu sheegayaan inay naftooda taskiyeynayaan muraadku ma aha ee waxay uga jeedaan in ruuxii ay u nasteexeeyaan oo sida saxda ah u tilmaamaan si ay kitaabkii ugu intifaacaan iyaguna ajar uga helaan isaguna khayr uga helo hanuun uga helo saasaa muraadku yahay sidaas ayaa muraadku yahay laakiin taskiye naftiisa uu taskiyeynaayo muraadku ma aha malaha lagu malaynaya wuxuu noqonayaa maro wanaagsan waa si dadka ay ugu nasteexeeyaan inay kitaabkii ku dadaalaan ay ka faa'iidaystaan oo ay ku intifaacaan isagana ajar uga soo noqdo isagana ajar uga soo noqdo asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasalam qaarkood baa wakhtiyada qaar waxay odhan jireen ee haddaan garanayo cid kitaabka ilaahay iga aqoon badan oo geel gaadiid inta laga dhigto lagu gaadhi karo waa ku gaadhi lahaa oo rakuub baan uga dhigan lahaa si aan u gaadho macanaa wuxuu tilmaamayaa inuu kitaabkii u aqoon badan ugama jeedo tacaaliya inuu iskohorraysiinaayo iyo inuu is-ammaanayo ee wuxuu uga jeedaa dadkii inuu ku irshaadinayo ku hanuuninayo inay ka faa'iidaystaan muraadku saas weeye yaa yacani waxa weeye tusaalayaal badan bay taasi leedahay xataa soomaalida lafteeda waa yaqaaneen qaabka noocaasoo kale ah maxay yidhahdaan haddii lagu sheego waa la sheelaa haddii lagu sheelona waa la sheegaa bimacnaa haddii lagu ammaano sare lagu qaado waa la tawaaducaa lastu bidaak sidaa ma ihi hoos baa laysu dhigaa waa la tawaaducaa haddii hoos loogu dhigo maqaamkaagii lagaa hoosaysiiyo oo lagu garan waayona yacni waxaa weeye waa la yssheegaa yaa iminka ruux baa isagoo cilmile buu wuxuu yimi beledu hariib ku yahay wuxu arkay cilmigii inay aad ugu baahan yihiin inuu yidhahdo war cilmiyada nooca iyo noocaasaan aqaanaa yaa baranaya yaan u faa'iideeye iga faa'iidaysanayaan yaa hadduu markaa uga jeedo ilaahay dartii ee aanu tacaali iyo maaldoon iyo wax la mida ayna ka ahayn iyo beledka aad qabsatid iyo aad marka waxa weeye magac iyo maamuus ku yeelatid iyo wax la mida muraadkiisu aanu ahayn yacanii xaraj ku sugan ma jiro waa nusxi wannusxu likulli muslim bay soo gelaysa addiinu nasiixa qulnaa liman ila aakhirihi sheekhu wuxuu ku bilaabay xamdiga alxamdu lilaahi axaqu man dukir ilaahay baa mahad la khaasoo la gaar ah mutaystay adilo badan baana ku soo aroortay xamdiga alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin cid markaa la xusana ilaahay baa ugu xaqnimo badan ilaahayna waa amray in isaga la xuso fadkuruunii adkurkum ixusa waa idin xusayaaye ya aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa cidda ilaahay xusta ilaahay waa xusaya man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhum sida xadiiska saxiixa ku sugan uu sheegaayo xadiisulqudsiga marka cidda ilaahay xusta ilahay waa xusaa cid loo shukri noqo ilaahay baa uga xaqnimo badan oo ugu mudan khalqiga ciddii ixsaan kuu samaysa in loo shukri noqo ayaa sharcan layna amray an ishkur lii waliwaalidayk shukrigii laguma koobin ilaahay allah u shukri naq labadaada waalidna u shukri naq wuxuu kaloo nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man lam yushkir innaasa lam yushkir illaah kaan dadka u shukri naqini oo ixsaankiiyo wanaaggiiyo nicmaday u faleen aan uga shukri naqin ilaahayna uma shukri naqo waa xadiis haabitoo nabiga ka sugan calayhi asalaatu wasalaam marka cid loo shukri naqo ilaahay baa ugu xaqnimo badan shukri naqa ilaahay loo shukri naqaayo wuxuu koobsanayaa kow nicmada in la qiro oo inuu ilaahay ku nicmeeyey waxaan inay nicmo tahay waa inaad garataa nicmadii garwaaqsataa nicamka ilaahayna waa badan yihiin wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddaad istidhaahdaan tiriya nicmooyinka ilaahay ma koobaysaan oo tiro kuma koobaysaan nicamka ilaahayna waa fara badan yihiin wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina ilaahay wuxuu idinku dhammaystiray korkiinna nicmooyinkiisa yacni mid muuqata iyo mid qarsoon mid walba nicamka ilaahay waa fara badan yihin marka ugu horraysa nicmadii waa in la qiraa nicmadii la garwaaqsadaa mar labaadka cidda kuu nicmaysay ee kuugu nicmaystay waa in la gartaa alixtiraaf bilmuncim mar saddexaadka cidda u sababtaa nicmadani inay ku soo gaadho iyadana waa inaad garataa waxaa dhici karta nicmadan inuu ilaahay sabab dhigay ruux makhluuqah inay nicmadani ku soo gaadho makhluuq baa laga yaabaa inuu sabab ilaahay kaaga dhigay marka makhluuqu sababta kaaga dhigay waa inaad isagana markaa qirtaa oo abaalku kugu leeyahay aad ictiraaftaa haddii waxa weeye aanad markaa ciddii ixsaan kuu samaysay ee kuu nicmaysay aad markaa qiri weyde makhluuqa ka mida tii ilaahayna qiri maysid waayo nabigaa inoo sheegay sala allahu aleyh wasalam man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah kaan dadka u shukri naqin ilaahayna uma shukri naqo hadduu dadka ka abaalka daro nicmada ilaahayna waa ka abaalka daraya asaadiqu lmasduuq baa saa sheegay mar afraadka waa in nicmadii loo adeegsadaa waxa ilaahay taacadiisa ah ee ilaahay jecel yihi mar shanaadka waa in nicmada ilaahay laga warramaa lana muujiyaa hadalka asal ahaantiisa naxwa haada waxa markaa yidhi baazmuul wuxuu ku sheegayaa sharxe laakiin ibnuqayim baa wuxuu ku sheegaa naxwa hada alkalaam kitaabkiisa madaarij asaalikiin ayuu ku sheegaa nicmadii in la muujiyo oo nicmadii laga warramo waa arrin markaa waxawan wanaagsan weeye ina allaha yuxibu an yara ahara nicmatii calaa cabdih ilaahay wuxuu jecel yahay raadka nicmadiisa inuu ka arko addoonkiisa korkiisa inuu ka arko ya xadiisku sabab buu lahaa ninbuu markaa arkay nebigu sala allahu aleyh wasalam yacni muuqaalka korkiisu iyo waxa uu xidhan yahay aynay aad u bilic badnayn ama aynay u wanaagsanayn u qurux badnayn markaasuu xoole ma leedahay markaasuu yidhi haa maxaa ka mid a ah xoolahaaga markaasuu sheegay nooc walba inuu leeyahy markaasuu ina allaha yuxibu an yara asra nicmatii calaa cabdi ilaahay wuxuu jecel yahay raadka nicmadiisa inuu ka arko addoonkiisa korkiisa yaa raadka nicmadiisa inuu ka arko addoonkiisa korkiisa inuu ka arko oo addoonka ay ka muuqato nicmadu iyadoo ilaahay ruuxa u nicmeeyey haddana in markaa la moodo inuu yahay miskiin faqiirah oo taajir isagoo ah miskiin la moodo haddii la doono sadaqadda la siiyo way dhacday markaysagaa tujaarta qaarkood fii bacdi albuldaan in marka waxaa taajir markaa tujaarta waaweyn ka mida ee asriyada ah ee xoolaha badan in la mooday miskiin inuu yahay dabeedna sadaqad la siiyey ya maxaa la rabaa ruuxii in nicmadu ka muuqataa la rabaa oo xataa fuqaradii iyo dee masaakiintii ku soo hagaagaan le markay arkaan qof nicmo ka muuqanayso isagaay xaggiisa u soo kacayaan sooma marka waxay ka mid tahay nicmadii oo la muujinayo shukrigay soo gudagelaysa wa ama binicmati rabbika faxaddi waatuu ilaahay yidhi inkastoo culamada qaar ku fasireen nicma khaasa oo nubuwada ku fasireen haddana waa min baabi tamsiil sida saxani waa inay caamta xadiis nebina waxaa ku soo arooray calayhi asalaatu wasalaam inuu nebigu yidhi altaxadutsu binicmati illaahi shukrun wa kitmaanuha kufrun ka warranka nicmada ilaahay laga warramaa waa shukrinaq qarinta la qariyo aan laga warraminna waa kufri nicmadii laga abaalkadaray daray waa nicmadii laga abaalka daray marka shukrigu culammadu waxay odhan jireen waa alxaafidu waljaalib waa ilaaliya waana soo jiidi ya bacdu salaf waxay ku magacaabi jireen shukriga markay sheegayaan alxaafidu waaljaalib yacni xaafid wuxuu yahay nicmada joogta ayuu ilaalinayaa jaalibna wuxuu yahay nicmada maqan ayuu soo jiidayaa waatay ka cabbireen mar kale ashukru qaydun linicmati almawjuuda wa saydun linicmati almafquuda shukrinaqu dabar wuxuu u yahay xidhaya nicmada joogta yaa wuxuuna soo ugaadhayaa oo sabab u yahay nicmada maqan waxaa laga qaatay la'in shakartum la'asiidannakum haddaa shukri naqdaan waa idiin kordhinayaa korarka la kordhinaya maxay keensanaysaa waxay keensanaysaa tii hore in loo daayo tu kalena loogu daro waayo shaygu ma ziyaadayo haddaan intii hore baaqi noqon intii hore hadday tegayso miyuu kordhayaa foosta daloosho haddii la dhaaminayo biyuhu ma kordhayaan maya inta lagu shubaaba xagga dambe ka tegayaan laakiin intii hore hadday sugnaanayso waa kordhayaan waa saas weyi qayiduu nicama allaahi bishukri illaah cumar bin cabdilcasiis baa odhan jiray waxaa ku dabartaan oo ku xidhaa nicmooyinka ilaahay shukrinaqa aa ilaahay u shukrinaqaysaan shay kastoo wanaagsan oo kula kulma yaa inaad markaa ilaahay ugu shukri naqdaa waxay kuu sababaysaa in lagu ilaaliyo weliba laguu kordhiyo dalabulcilmiga haddii lagu waafajiyo haddaad maqaam ka gaadho haddii waxa weeye markaa cibaadadii aad ku dadaasho haddii jamaacadii aad wakhti ilaaliso ya rabbi haddaad ugu shukri naqdo ilaahay waa kuu kordhinaya taana waa ku dhowraya alwaaxidu samad ilaahay waa ka kelida ah waa waaxidun fii daatih waaxidun fii asmaa'ihi wa sifaatihi wa afcaalih waaxidun fii ilaahiyatihi wa cibaadatihi ilaahay waa waaxido waa keli xagga daatadiisa keli buu u yahay oo tacadud ma leh qaybsan ma leh yacni waxa wey mid qurha xagga sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo afcaashiisa keli buu la yahay oo sifaatkiisa cid ka shabbahaysaa ma jirto shabiih male mid asmaadiisoo kale mutaysanaya ma jiro asmaada uu la gaar yahay cid la wadaagtaa ma jirto isagaa la gaara ficillada uu sameeyoo kale cid samaynaysaa ma jirto hal taclamu lahu samiya miyaad ogtahay cid ilaahay u dhiganta oo mutaysanaysa magiciisoo kale in lagu magacaabo maya ilahay cid u dhigantaa ma jirto cid magiciisoo kale mutaysanaysaana ma jirto waa waaxid fii ilaahiyati ilaahnimadiisa iyo cibaadada la caabudayo iyo mutaysadka uu cibaadada mutaysanayo ee u xaq leeyahay keli buu la yahay cid la wadaagtaa ma jirto qul huwa allahu axad waxay yidhahdaan mutakalimiinta qaarkood sida ashaaciriya kheyrkood markay waaxidnimada ka hadlayaan waxay leeyihin waaxidun fii daatihi waaxidun fii sifaatihi laa shabiiha lahu waaxidun fii afcaalihi laa mushaarika lahu waaxidun fii daatihi laa juz'a lahu xaafid ibn xajar alasqalaani fatxulbaariga sharxu kitaab tawxiid markuu sharxaayo saddexdaa arrin buu sheegayaa naxwa haada shahrastaani macnahaasoo kale u tilmaami jiray culamo badanoo ashaacirada ka mid waa sheegeen waxay odhanayaan ilaahay waaxid buu daatadiisa xagga daatadiisa waaxid weeye oo keli buu ka yahay oo wax jus ah ama qaybsan ah rabbi ma leh xagga sifaatkiisa waaxid buu ka yahay oo laa shabiiha lahu cid shabbahdaa ma jirto waaxidun fii afcaalihi xagga afcaashiisana iyo ficilada uu samaynayana ilaahay waaxid buu la yahay laa mushaarika lahu cid la wadaagtaa ma jirto asmaadiisii inuu la keli yahay oo allah isagoo qura la yidhaahdo cid kalen lagu magacaabi karin alraxmaan isagoo qura la yidhahdo cid kalen lagu magacaabi karin rabbulcaalamiin isagoo qura la yidhahdo cid kale aan lagu magacaabi karin wahaluma jara saddexda nooc ay sheegeen ma soo geliis cibaadada keligii inuu u xaq leeyaho keligii la caabudaayo macbuudka xaqi allaah keligii yahay kumay darin marka waxaa ku sugan qusuur rasuulladuna dhammaan waxay ku baaqayeen allah keligii in la caabudo lcibaada cala allah tawxiiduhu bilcibaada in rabbi cibaadada lagu keliyeeyo oo keligii la caabudo qad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi anlaa tacbuduu ila allah id jaa'athum alrusulu min bayni aydiihim wa min khalfihim anlaa tacbuduu ila allah adda maaragta kelimatu tawxiidna macnaheedu saasuu ahaa walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu allaha wajtanibu ataaguut waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah sida aayadda kaleba allah ku yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun nabiguna sala allahu aleyh wasalam mucaad ibnu jabal wuxuu ku yidhi innaka ta'tii qawman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa fii riwaaya falyakun awala maa tadcuuhum ila an yuwaxiduu allah wa fii riwaaya falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi cibaadat allah aalaau riwaayaat bimacna cibaadat allah iyo ilaa an yuwaxid allah iyo laa ilaaha ila allah waa bimacnan watawxiiduhu bilcibaada waan ilahay cibaadada loo keliyeeyo taas yada wey wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billahi waxdah iimaanka ilahay keligii la rumaynayana waxaa looga jeeday shahaadada sida xadiiskii wafdigii cabdiqaysba fasiraayo aamurukum biarbac afar baan idin amrayaa baa nebigu yihi sala allahu alay wasalam aamurukum biliimaani billaahi waxdah iimaanka ilaahay keliga la rumayo atadri maliimaanu billaahi waxda ma garanaysaa maliimaanu billaahi waxda shahaadatu an laa ilaaha ila allah wuxuu ku fasiray shahaadada tawxiidkuu ku fasiray shahaadatu tawxiid ayuu ku fasiray marka allah waa waaxid waa asamad waa sayidka umuuraha xaggiisa loola irkado ama loola kaco ama loola qasdo isaga keligii la baryaayo asamad yani tusmadu ilayhi alxawaa'ij xaggiisaa loola qastaa loola kacaa danaha laysa lahu saaxibatun walaa walad haween uma sugnaan saaxibada waxaa loo jeedaa zawja uma sugnaan ilaahay xaas ma leh walaa waladun ubadna ma leh wax ubada u sugnaadayna ma jiro jalla can ilmasiili fala shabiiha lah ilaahay waa ka weynaaday can ilmasiili cid markaa shabahda ilaahay waa ka weynaado waa ka korreeyey falaa shabiiha lahu ilaahay wax shabbahayaa ma jiro walaa cadiil wax u dhigmaana ma jiro cadiil iyo shabiih waa isku dhow yihin cid ilaahay u dhigantaa ma jirto alsamiicu albasiir alsamiicu ay huwa ilaahay alsamiicu waa ka maqalka badan albasiiru waa ka aragga badan alcaliimu alkhabiir waa ka cilmiga badan ee aqoonta badan almaniicu waa ka markaa iska diidaaya cidduu doono iska daafacaya inuu iska daafaco yacnii cidna aynay markaa waxba gaadhsiinay maniic waxaa la yidhaha almumtanic waa ka cizadiisa iyo quwadiisa isku daafacaya aan la gaadhi karin cid wax yeeli kartaa ma jirto waa mumtanico ma suuragal ah in wax la yeelaa waa adg yahay yani mumtanic waa adeg yahay waa loo fasiri karaa oo wax la yeeli karaa ma jiro alrafiicu waa ka korreeya daata ahaanna waa u korreeyaa qadar ahaan iyo sharaf ahaanna waa u korreeyaa waa rifcatu daat iyo rifcatu alqadri tacbiirka mashaayikhda qaarkood ay ka cabirayaan rifcatu almakaan wa rifcatu almakaana ma fiicna rifcatu almakaan waya cibaara mujmal ah oo la jiidjiidan karo yacnii macno faasid macno kaleba aqbali karta hadhow marka in la yidhaahdo makaan makhluuqa uma jeeda iyo wax la mid ah iyo waxyaalo kale kuu kallifaysa lafdigaasina ma soo aroorin marka rifcatu dhaat iyo rifcatu alqadri xagga marka waxa weeye daata ahaan rabbi waa u korreeyaa xagga qadar ahaan iyo sharaf ahaanna waa u korreeyaa xagga awood ahaanna waa u korreeyaa wax la midi ma jiro ilaahay saaxiibo iyo weladtoonna uma sugnaan ma ittakhada allaahu saaxibatan walaa walada labada midna ilaahay ma yeelan lam yalid walam yuulad ilahay waxba ma dhalin isagana lama dhalin farac ma leh asalu ka soo jeedo ka farcamayna ma jiro laa walada walaa waalid wax ubada ilaahay uma sugnaan ubad ma leh xaqiiqatan waxba uma dhalin tabannina ma samaynoo makhluuqaadkiisa qaarkood sidii ubadoo kale kama dhigan xaqiiqatan waxba uma dhalin tabannina ma samayn tabanni waa maxay cid aan ubad ahayn in ubad laga dhigto sidii ubad loola macaamilo marka labada midna ma jirto ma ittakhada allaahu min waladin yacnii ilaahay wax ubada ma samaysan oo makhluuqaadkiisa qaarkood kama dhigan ubad oo tabanni ma samayn cidda ilaahay ubad u nisbaysaa walow tabanniba ha ugu nisbayso oo ha yidhahdo cid buu ka ubad yeeshaye waa ku gaaloobayaa milladda waa kaga baxayaa bilkuliya innaba wax ubada ilahay uma sugnaan ilaahay wax shabbahaa ma jiro wax u dhigmaana ma jiro laysa ka milihi shay ilaahay wax la mili ah oo la midi ma jiro falaa tadribu lilaahi alamhaal fala tajcaluu lilaahi andaada walam yakun lahu kufuwan axad siiqo khabariye ah iyo siiqo nahyi ah labada mid walba u soo arooray laysa ka milihi shay cala sabiil khabar walam yakun lahu kufuwan axad waa cala sabiil khabar khabar ahaan waxaa laynoogu warramayaa in ilaahay cid u dhigantaa iyo cid shabbahdaa aynay jirin cala sabiili nahyi falaa tadrib illaahi alamhaal ilahay u yeelina falaa tajcaluu lilaahi andaada wa cala sabiili nahyi gaaladu waxay ilaahay u sameeyeen ciday ku shabbahayaan ama ay ku matelayaan uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun kuwa gaaloobay rabbigood bay cid kale la masaynayaan oo la simayaan tallaahi in kunna la fii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin aakhire waatay odhanayaan rabbigayaannu ku dhaarannaye baadicad baanu ku sugnayn id nusawiikum birabbi alcaalamiin markaannu idinla simayne rabbulcaalamiinka baadicad ayaanu ku sugnayn tashbiiha la diidayaa waa laba nooc ma tashbiihu alkhaaliq bilmakhluuq wa tashbiihu almakhluuqi bilkhaaliq labada noocba waa la diidayaa in khaaliqa makhluuqa lagu shabaho oo la yidhahdo sifaatka ilaahay waxay la mid yihiin sifaatka makhluuqaadka waa tashbiih waana mamnuuc cagsiga in la sameeyo oo makhluuqaadka qaarkood sifaatkii ilaahay la siiyo qaar la mida makhluuqii inta sare loo qaado ayaa marka waxay odhanayaan cidda tashbiiha ku dhacday sida ilaahay wax u og oo kaluu og yahay siduu ilaahay kuu arkuu kuu arkaa siduu ilaahay kuugu gargaari karo kuugu gurman karo ayuu kuugu gargaari karaa meel kastaad uga yeedho siduu ilaahay kuu maqlayo kuu maqlayaa cilmulghaybkii baa loo sugayaa khasaaistii ilaahay oo kalea la siinayaa wa tashbiih waana tashbiih kufri ah tashbiih lmakhluuq bilkhaaliq ya cilmulghaybkii haddii loo sugo tashbiih kufrigaa lagu dhacay waayo khasaaistii ilaahay baa la siiyey wuxuu ilahay la khaaska ahay la gaarka waatay yidhahdeen bacdulmutasawifa weli hebel waxa la siiyey kelimatu kun baa la siiyey kelmadda kun hadduu yidhahdo kun shaygaasi waa xasilaya waa dhacaya waa ahaanaya alimaamu alqaraafi kitaabkiisa alfuruuq waxa uu ku sheegayaa suufiyada qaarkood warka ay yidhaahdaan weli hebel waxa la siiyey kelimatu kun inay gaalnimo tahay ayuu sheegayaa alimaam alqaraafi baa sheegaya marka waa khasaaistii ilaahay oo cid kale la siinayo noocaasay noqonaysa nucaym ibnu xamaad alkhuzaaci shaykhu lbukhaari waatuu yidhi man shabbaha allaha bikhalqihi kafar ku kastoo ilaahay ku shabbaha makhluuqaadkiisa waa gaaloobay sababtu waxay tahay qur'aankiibu dee beeniyey qur'aankii ayuu beeniyey sababtu waa taa qur'aanki wuxuu sheegayaa tashbiih waa diidayaa isaguna tashbiih buu sugayaa saas yadaabay gaalnimo u noqonaysa waman jaxada maa wasafa allaahu bihi nafsahu kafar ku kastoo dafira wuxuu ilaahay isku sifeeyeyna waa gaaloobay kumana sugna wuxuu ilaahay isku sifeeyey ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam ilaahay ku sifeeyey wax tashbiihi innaba kuma sugnaa waa hadal qiimo badan hadalkaa waxaa cabiray nucaym ibnu xamaad alkhusaaci wuxuu ka mid ahaa mashaayikhdii bukhaari ayuu ka mid ahaa marka waa hadal yani muhima weeye waxaanu ahaa imaam fi sunna ayuu ahaa xagga axaadiiska xifdigiisa dacfi ku yara sugan yahay laakiin xagga sunnada iyo ictiqaadka iyo manhajka ahlusunna waljamaaca wuxuu ku yahay imaam imaam buu ku yahay alsamiicu albasiir ilahay waa ka maqalka badan ee aragga badan alcaliimu alkhabiir waa ka cilmiga badan ee aqoonta badan almaniic waa ka adag ee cid wax yeeli karta ayna jirin almumtanicu biciza bicizatii wa quwatih alrafiic ilahay waa ka korreeye weeye ee koraynta badan leh caalin calaa carshihi fii majdihi bidaatih ay huwa ilaahay caalin calaa carshih wuxuu ka koreeyaa carshigiisa fii majdihi sharaftiisii xaalu ku sugan yahay ayuu carshigiisa ka koreeyaa bidaatihi daat ahaantiisu carshigiisa uga koreeyaa bidaatihi waxay ku tacalluqdaa caalin wa huwa daanin bicilmihi min khalqih wa huwa daanin ilaahay waa mid dhow bicilmihi cilmigiisu ku dhow yahay min khalqihi khalqigiisa ayuu u dhow yahay bicilmihi waxay ku tacalluqdaa daanin axaata cilmuhu bilumuur wuxuu koobay cilmiga ilaahay umuuraha wa anfada fii khalqihi saabiqa almaqduur wa anfada waa fuliyey fii khalqihi khalqigiisa wuxuu ku fuliyey saabiqa almaqduur waxyaalihii la qadaray ee hor maray ayuu ku fuliyey wa huwa aljawaadu ilaahay waa ka deeqda badan alkhafuuru ee dembidhaafka badan yaclamu ilaahay waa og yahay khaa'inata alacyun indhaha wax khiyaamaynaya ilaahay waa og yahay indhaha wax khiyaamaynaya ilaahay waa og yahay min baabi idaafati asifa ila almawsuuf asalku wuxuu ahaa alacyun alkhaa'ina dabeedna waxaa la hormariyey sifadii markaasaa la sifeeyaha loo idaafeeyey waa weji wa wajhun aakhar waa in la yidhaha khaa'ina waa masdar oo si qaliila wasniga faacila u noqdaa masdar u noqdaa calaa haada waxay noqonaysaa haddii masdarnimo loo fasiro ay khiyaanat alacyun ayay la macno noqonaysa khaa'inat alacyun ay khiyaanat alacyun indhaha khiyaamadooda ayuu ilaahay og yahay yaclamu ilaahay wuxuu og yahay khaa'inat alacyun indhaha wax khiyaamaynayuu ilaahay og yahay wamaa tukhfi suduur wuxuu kaloo ilaahay og yahay waxa laabuhu qarsanayaan ay waladii tukhfiihi suduur ayuu ilaahay og yahay caa'idku waa xadfan wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximah ullah ilaahay inuu korreeyo carshigiisana ka korreeyo fii majdihi bidaatihi nusakha qaar ku dari maayaan laakiin nuskhooyinka qaarkood baa ku korrinaya fii majdihi bidaatihi ilaahay carshigiisa waa ka korreeyaa oo daatada ilaahay waa korraysaa khalqigiisana waa u dhow yahoo bicilmihi buu ugu dhow yahay wax walba ilaahay waa og yahay meel kasta waxa ka dhacaya rabbi waa arkayaa waana og yahay cod kasta waa maqlayaa wax kastoo mawjuuda waa arkayaa wax kasta waa og yahay cilmiga ilaahay waa waasic culuwiga ilaahay korreeyo adillo badan baa ku soo aroortay sheekhu wuxuu radinayaa in la yidhaahdo ina allaha bidaatihi fii kulli makaan daatada ilaahay meel walba waa ku sugan tahay ictiqaadkaasi waa ictiqaad baatila ilaahay baa meel walba joogoo daatadiisaa joogto aan loo wadin cilmigiisuu wax walba ku og yahay oo meel walba ku tacalluqa aan looga jeedin ee laga tilmaamayo daatullaah baa meel walba ku sugan waa xuluul waana baatil adilada kitaabka iyo sunnada iyo ijmaacu ahli sunnati waljamaca intuba waa khilaafsan yahin caqiidada wadaad baa beri lagu yidhi warniyow jahmiyun baa hadal haysaane yaa firaq aan jirin oo baaba'ay aan waxba ka noolayn baa leedihiin jahmiya jahmiya muctazila mayagaa jiraba wuxuu ihi markay saa igu yidhaahdaan waxaan odhan jiray yararka shaaha qaadaya ee marka waxa weye ama hudheel ka shaqaynaya ama maqaaxid ayana kaale kaale markuu yimaadaan ilahay xaggu joogaan ilahay meel walba waa joogaan markaa saan deedna ku yidhahdaa maxaad ulahay jahmiyadu ma joogto se agtaada joogaa ya ictiqaadka noocaasoo ku saabsan ilaahay meel walba waa joogaa caamada waa iska dhex gashay ya imanka markay sheegayaanu leeyihiin meeshaa waxaasaa ku badan waxay ku leeyihin waa alliya quraanjo ya quraanjaa meesha ka buuxda mugti wuxuu doonaya inuu sheego in qudhaanjadu meesha ku badanto aad u joogto markaasu wuxuu leeyay waa alliyo qudhaanjo marka ilaahay baa meel walba jooga in la yidhaahdaa caqiidadii ahlusunna waljamaaca ma aha a'immadii ahlusunnuhu ictiqaadkaa waa radin jireen waatay a'immada qaarkood yidhahdeen sida imaam axmed ibnu xambal iyo a'immadii la midka ahaa oo ilaahay miyuu joogaa suuriyada iyo kudaafadaha iyo saxarooyinka iyo caloolaha dameeraha miyuu ilaahay ku jiraa yaa odhan kara ilaahay baa saxra ku guda jira yaa odhan kara ilaahay baa suuri ku guda jira xaashaa wakalla subxaana allah ilahay waa ka dheer yahay in saxaro iyo kaadii ku dhacdo halkay ka soo baxaysiiyo halkay ku dhacaysaba inuu allah ku sugnaado rabbi waa ka nasahan yahay waana ka dheer yahay xaashaa wakalla ilahay makhluuqaadka waa abuuray culammadii ahlusunnuhu waxay odhan jireen markuu ilaahay khalqiga abuuray ma daatadiisuu ku dhex abuuray mise wuxuu ku abuuray meel ka baxsan daatadiis ma odhan karo daatadiisuu ku dhex abuuray ma odhan karo haddee waxay ku celceliyaan xuluulu xawaadisi fii daati illaahi mustaxiil weeye xawaadistu inay ilaahay daatadiisa ku soo daridaa mustaxiil weeyaan bay yidhaahdaan yagu iyagoo muraad kale ka oo doonaya sifaatul afcaal inay ku nafiyaan marka ma odhan karo daatadiisu ku abuuray haddii la yidhaahdo ilaahay makhluuqaadka ma wuxuu ku abuuray fii daakhili daatii mise wuxuu ku abuuray fii khaariji daatii waa ku khasban yahy inuu yahay fii khaariji daatii haddii lagu yidhahdo markaa haddaba daatadiisa iyagoo ka baxsan hadduu abuuray ma markuu abuuray dabadeed buu dhex galay subxaana allah ilaahay makhluuqaadkiisa waa ka baxsan yahay ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan allah waa korreeyaa carshigiisu ka sarreeyaa ilaahayna waa wen yahay makhluuqaadku waxba ilaahay kagama dhacaan dhammaan makhluuqaadku marka daatada ilaahay loo eego waxay ka dhigan yihiin ka darra allaahu akbar wax walba ilahay waa kan weeye akbaru min kulli shay alkabiir almutacaal allahu akbar ilaahay waa korreeyaa wa huwa alcaliyu alcadiim sabbix isma rabbika alacla waa alcaliy waa alacla waa ka korreeya waa ka korraynta badan alraxmaanu cala alcarshi istawa istawa cala alcarshi carshiguu ilaahay ka korreeyey aamintum man fi samaa'i an yakhsifa bikum alard fi samaa am amintum man fi samaa'i an yursila calaykum xaasiba cajiib waxa ah tafaasiirta sunnada u abtirsanaya inay qaarkood ay qorayaan a amintum man fi samaa inay yidhaahdeen waxaa lala khitaabayey oo lala hadlayey mushrikiin gaalo maadaama gaalo lala hadlayey mushrikiintii lala hadlayay baa mushabbiha ahaa maadaamay mushabbiha ahaayeen sida iyagu qabeen baa loola khitaabay se cajiib maaha tafsiiru abi xayaan alandalusi siyaalaha uu ku tawjiihinayo waxaa ka mida weji odhanaya fi samaa waxaa loo yidhi a amintum man fi samaa iyo am amintum man fi samaa ay cala zacmikum iyagaa mushabbiha ahaa sida iyagu qabeen baa lagula khitaabay kaa u qabtaan inuu samada ku sugan yahay ee ma aha in la isbaatinayo qowl kale waa sheegayaa ta'wiilka isaguna ku dhisan oo qudrada iyo sultaanka ah saan filayo wakhti hore ay ugu dambaysay laakiin wejiga si la yaabka badani waa kan oo haddii la yidhaahdo fi samaa in la yidhaahdaa waa ictiqaad almushabbiha mawdican oo keliya kuma soo aroorin tolo meelo badan bay ku soo aroortay ee maxaa laga odhanayaa xadiisuljaariya waa ku soo arooray ayna allah qaalat fi samaa qaala man ana qaalat rasuulu ullah qaala actiqha fa inaha mu'mina imtixaankaa waxa qaaday nebiga sala allahu aleyh wasalam rasuululahi muxammed khaatamu nabiyiina waalmursaliin waa imtixaan kooban ya imtixaankaas wuxuu ka koobnaa laba su'aalood imtixaankaa nebigu waa saxay calayhi asalaatu wasalaam derajaanu ku bixiyey derajadu ku bixiyey waxay tahay alshahaadatu laha biliimaan actiqhaa fa inaha mu'mina xadiiskaasi wuxuu ku noqday laf dhun gashay waxay sababtay hadda bacd alcasriyiin oo ictiqaadkoodu inxiraafsan yahay xadiiskii ummaddu qabuulka ay kula kulantay oo culammada wax daciifiyey aan lahayn muslimna saxiixa ku soo wariyey a'immadu deliishanaysay qabuul kula kulantay axaadiistii saxiixaynkee la naqdiyey aan ka mid ahayn ee qabuulka kuwii lagula kulmay ah ee la yidhi ijmaac baa ku guntamay ay culammadu yidhahdeen waa qaci waxaa soo baxay casrigan cid tidhaahda innii wa in kuntu alakhiira zamaanuhu la aatin bimaa lam tastatichu alawaa'ilu xadiisku daciif weeyi ummaddu intii hore o dhan way ka ilduuftay saxdu waxay tahay inaanu sugnayn yaa imaamu shaafici xadiiska waa deliishanayaa fi l fii kitaabihi almabsuud xadiiska waa ku ixtijaajaya waa deliishanaya waa soo aroorinaya lafdigaasana u soo aroorinaya isagoo xujaysanayuu soo aroorinaya a'immada kale saasi leeg haddii la yidhahdo keena axad culammadii hore mutaqadimiinta ka mid oo xadiiska naqdiyey ma hayaan ya isaga keligii maaha nabigu wuxuu idhi calayhi asalaatu wasalaam alaa ta'manuunii wa ana aamiinu man fi asamaa wa ana amiinu man fi asamaa tanna ma mushrikiin buu la khitaabayy yaa wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam markuu ka hadlayey haweenaydu hadday ninkeeda diiddo habeenkii oo u cadhoodo ila kaana aladii fi asamaa'i saakhitan calayha yadana ma mushabbihu la khitaabaya nebigu sala allahu alay wasalam saxaabadu ma mushabbihay ahaayeen xaashaa wa kalla yaa ila kaana aladii fi samaa'i saakhitan calayha waxuu kale nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam irxamuu man fi alardi yarxamkum man fi asamaa u naxariista man fi lardi irxamuu man fi alardi ay man cala alard cidda arlada korkeeda ku sugan u naxariista yarxamkum man fi asamaa waxaa idiin naxariisanaya man cala asamaa jinsiga samo cidda ka koraysa samaawaadka ayaa asamaana waxaa loo jeedaa jinsa asamaa oo markaysaga toddobadiiba soo gelayaan toddobada samaba cidda ka korraysaa idin naxariisanaysa allah baa idin naxariisanayaa loo jeeda fiihi xadiiskan waxay ku soo aroortay laba goor sida irxamuu man fil ardi aan loo jeedin cidda arlada gudaheeda ku sugan oo bahalaha hoose ah un naxariista muraadku aanu ahayn yaa in looga jeedo man cala alardi fiidu tahay bimacnaa caala ayaa marka labaadna yarxamkum man fi samaa looga jeedaa bimacnaa calaa aysaa u dhacaysa waxaa soo aroortay nusuusta sheegaysa tanziilka qur'aanka la soo dejiyey tanziilu lkitaabi min allah kitaabka allah baa waxa laga soo dejiyey walaa yakuunu tanziilu ila min culuwin tanziilu min alraxmaan araxiim tanziilu min xakiimin xamiid hadda maaragta mintu waa ibtidaau qur'aanku inuu munazal yaho allah ka soo bilaabmay soo dejintiisaa laynoo sheegay markii nebiga sala allahu aleyh wasalam uu ilaahay doonaayay xaggiisa inuu u dhoweeyo waa gudiyey samaawaadku korsiiyey toddobada samaa la dhaafiyey haddama aragtaa markii kontonka salaado lagu soo faral yeelay baa soo noqday wuxuu soo maray nebi muuse calayhi salaatu wasalaam ayuu samada lixaad ugu yimi nebi muuse muxuu ku yidhi irjic ilaa rabbik ku noqo rabbiga fasalhu takfiif weydiiso inuu kaa khafiifiyo waxay ku tusinaysaa makaanka markii hore uu gaadhay iyo makaankan markan uu joogaa inay rabbi u kala dhow yihiin xagga rabbi u dhow u sii noqo irjic ilaa rabbik irjic ilaa rabbik waxaa u daliila rafcul yadaynka gacmaha sare loo qaadayo qaar baa doona inay tafarsufaan oo yidhaahdaan rafculyadaynku daliil uma aha culuwiga ilaahay koreeyo wa alsamaa'u qiblat adducaa kama ana alkacbata qiblat asalaa samadu waa qibladii ducada sida kacbaduba u tahay qibladii salaada oo talow muslimiintama waxaa u sugnaaday laba qiblo hallanaa qiblataan oo cibaadaadka qaybba qiblo lala qaabilo waxaynu leenahay qibla waaxida daliil sheegaaya min kitaab illah ama min sunnati rasuulilah sala allahu aleyh wasalam inay samadu tahay qiblat ducaa ma hayno bal bale waxaynu haynaa adilo sheegaysaa in ducada lala qaabilayo qiblada salaadda lala qaabilayo adiladu saasay sheegaysa oo bukhaari saxiix sagu baabaystaa baab ku saabsan ducada la ducaysto mustaqbil alqibla iyadoo lah la yahay waxaana soo aroortay munaasabaad cadiida in nabigu sala allahu aleyh wasalam ducada sida ducadii istisqaagoo kale inuu qiblada qaabilay dabeedna ducaystay faistaqbala fadacaa wakada waxaa soo aroortay wakhtiyadii xajka hadday tahay musdelife markuu ku ducaysanayey hadday tahay carafa markuu ducaysanayey hadday tahay jamaraadka jamrat suqra iyo jamratlwusta markuu ku ducaysanayey hadday tahay safa iyo marwe markuu ku ducaysanayey kullu daalika wuxuu qaabilayey qiblada marka qiblada loola jeesanaya ducada waa qiblada salaadana loo jeesanayo wuxuu kaloo nabigu yidhi sal allahu aleyh wasalam waistixlaalu qiblatikum bayt illaahi alxaraami axyaaan wa amwaata markuu ka warramaya xadiiska abi daawuudka alkabaa'iru tiscun maaha xadiiska sheegaya ijtanibu sabca almuubiqaat ee saxiixaynka maaha xadiis ku sugan fii sunani abi daawuud alkabaa'iru tiscun kabaa'irtu waa sagaal sagaalkii waa tiriyey nebigu sala allahu alay wasalam waxaana ka mid ahaa qibladiinna inaad xalaashataan baa ka mid ah waa kabiirada sagaalaad baytillaahi alxaraami oo baytillahi alxaraamka ah axyaa'an wa amwaatan idiin qibla ah xaalaa nooshihiin iyo xaalaa dhimantaan mid walba xadiisku muxuu caddaynaya mar la nool yahay iyo mar la dhintaba qibladeennu inay tahay kacbada marka la dhinto say qiblo inagu tahay amwaaddii waxaa loo dhigayaa xagga qiblada loo jeedinayaa iyagoo mustaqbilan qibla a baa la aasayaa marka xaal la nool yahay iyo xaal la dhinto labadaba waxa inoo qiblo ah qiblada aynu naqaanuunbaa inoo qibla ah muslimiintuna laba qibla ay leeyihiin sax ma saas aawoodee xaraf salafkii laga hayo oo sheegaya samada qiblatu ducaa ah ma jirta baa leeyihi waa qawl baatil ah ya cajiib waxa ah abulxasan alashcari oo ashaaciradu u nisbe sheegataa inuu culuwiga ilaahayee daatiga sugaayo fii kitaabihi alibaana adilada u deliishanayana ay ka mid tahay rafculyadaynka ducada sare loo qaadayo abulxasan ashcari baa deliishanaya una deliishanaya korraynta ilaahay carshigiisa ka korreeya bal shiikhay u abtirsanayeen bay ictiqaadkiisi khilaafeene bal a'immadii kalena maxaad moodday inaanu u abtirsanayn cajiibse waxa iyaduna ah ruux sheeganaya a'immadii inuu markaa madhabkoodii haysto oo ama maaliki yahay ama shaafici yahay ama xambali yahay ama xanafi yahay inuu yidhahdo xagga fiqiga waxaan ka qaadanayaa imaamkaas xagga ictiqaadkana waxaan ka qaadanayaa ama abulxasan alashcari ama abumansuur almaaturiidi baan ka qaadanaya haddee qaarkood caadadooda ku dareertay inay yidhaahdaan markay istacriifinayaan oo kutubta magacyada ku qoranayaan hebel hebel hebel hebel ya alfulaaniyi nasaban alshaaficiyi madhaban alashcariyi ictiqaadan alqaadiriyi ama alaxmadiyi mashraban ya wuxuu leeyahay xagga madhabka waxaan ka ahay shaafici ama almaalikiyi madhaban xagga madhabka waxaan ka ahay maaliki ama alxanafiyi madhaban alashcariyi ictiqaadan ama almaaturiidiyi ictiqaadan xagga caqiidada waxaan ka ahay ashcari qolyaha xanafiyada qaarkoodna waxay leeyihin almaaturiidiyi ictiqaadan alqaadiriyi mashraban ama alnaqshabandiyi mashraban ama alaxmadiyi mashraban xagga dariiqada waxaan ka ahaye mashrabka yani tasawufka ya ariiqa hiblaayo ama qaadiriya ama axmadiya ama naqshabandiya ila aakhiriha saasay sheeganayaan imaamkan ay weyn ee uu markaa u nisbo sheeganayo muxuu marka waxa weeye mashrabka iyo ictiqaadka mid walba uga qaadan waaye iyagu caqiidada maxay ka ahaayeen xagga ictiqaadka imaamkumay ahayn miya xaasha wakallaa a'immadaasi waxay ahaayeen ictiqaadka ahlusunna waljamaacana a'imay ku ahaayeen adiga arka ardaygiisii oo musani ah yacni siduu markaas sheegayo aqwaal badan oo ictiqaad ku saabsanna waa laga soo naqliyaa imaamu shaafici wakhayru imaamu shaafici khayrkii waa laga soo raraa imanka markuu sheegaayo asmaad iyo sifaadka shaafici muxuu yidhi ina lilahi asmaءa wasifaatin la yasacu axada radduha faman raddaha bacda qiyaami alxujati calayh kafar waama qabla qiyami alxujati calayh fainahu yucdaru biاljahli lianna cilma dalika laa yudraku bilfikri wala alrawiyati wala alra'yi wala alcaqli maxaa ilahay waxaa u sugnaatay magacyo iyo sifooyin qofna aanu awoodi karin inuu diido faman raddaha bacda qiyaami alxujati calayhi kafar qofka diido inkare markay xujadu ku quntay dabadeed waa gaaloobayaa wa ama qabla qiyaami alxujjati calayhi fainahu yucdaru biljahl imam shaafici baa odhanaya xaafid ibnu xajar wuxuu ku soo aroorinayay fii fatxi albaari sharxu kitaab tawxiid oo saxiixulbukhaariga ka mid ah ayuu ku soo aroorinaya ruuxa markaa inkira asmaada ilaahay ama sifaadka ilaahay markay xujadu ku qunto dabadeed inkiro oo dafira waa gaaloobayaa laakiin intaynay xujadu ku qumin ma gaaloobayo sababtu u gaaloobi waaye waxay tahay arrinkan oo kale markaa laguma garan karo feker iyo caqli laguma garan karo waa arrin samci iyo naqli u saabsan xujadu inay ku qunto war wuxuu u baahan yahy aqwaasha imaamu shaafici waxaa ka mid ah man qaala alqur'aanu makhluuq faqad kafar ruuxa yidhahda qur'aanku waa makhluuq waa gaaloobay haddama aragtaa aqwaal badan oo mutacadida ah laga soo naqliya oo ictiqaad ku saabsan ardaygiisa ka eeg calaa kulli xaal marka ilaahay waa korreeyaa marka in allah bidaatihi fi kulli makan waa batil waxay qaarkood u deliishadaan nusuusta ku soo aroortay maciyada wa huwa macakum aynama kuntum iyo wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walakin laa tubsiruun wakadalik wa naxnu aqrabu ilayhi min xabli ilwariid iyo nusuusta maciyada ku saabsan bay deliishadaan laakiin nusuustaasi daliilu ma aha waxay culamadu ku soo rareen ijmaac ahlu sunnuhu ku ijmaacsan yihiin in looga jeedo inuu ilaahay kula mac yahay khalqiga cilmigiisa u kala mac yahay alimaam ibnu kasiir fii tafsiiri aayati almujaadila wuxuu odhanayaa aayadda cilmaa lagu bilaabay imaam axmed wuxuu yidhi aayadda cilmaa lagu bilaabay cilmina waa lagu khatimay markaa naqala khayru waaxid min ahli ilcilm in badan oo culammada ka midi ah waxay soo rareen alijmaac inay maciyadu tahay bilcilmi hayru waaxid baa soo naqliyay bu odhanaya ibnu kasiirku saas odhanaya ibnu cabdilbar kitaabkiisa tamhiidka waxa uu ka odhanaya waxay ku ijmaaceen saxaabada iyo taabiciinta iyo culammadii kale ka dambeeyey maciyada ilaahay in looga jeedo bilcilmi bay ku ijmaaceen naxwi haada cibaaro caynkaasoo kale ah ayuu cabbirayaan abu cumar aalamanki oo culamada maalikiyada ka mid ah culammadii horena ka mid ah waxau isaguna sheegay naxwa haada inay culammadu saa ku ijmaaceen asheekh taqyiddiin ibnu taymiya isaguna ijmaaca waa soo raray culamo badanoo kalena waa soo rareen marka maciyada waxaa looga jeedaa maciya bilcilmi yani maciyada bidaat lagama tilmaamayo waxaa laga tilmaamayaa yani cilmigiisa iyo awooddiisa iyo tasarufkiisa iyo rubuubiyadiisu kula mac yahay yani maamulkiisa u maamulayo og yahay ka warqabo daalacanayo taasaa looga jeedaa maciyada caamka ah macnaha lagu fasiraya waa saas weye laakiin daatada ilahay baa meel walba ku sugan muraadku ma aha amaa labada aayadoo kale waxaa looga jeedaa malaa'igtayada ayaa uga dhowaansha badan baa laga tilmaamayaa culamada qaarna waxay ku fasireen cilmi ibnu kasiirku labada meeloodba wuxuu ku fasirayaa malaa'igta wa naxnu aqrabu ilayhi ay bimalaa'ikatina min xabli lwariid saasuu ku fasiraya malaa'igtayada ayaa uga dhow xawlulmaridka uga dhow marka waxaa loo jeedaa buuhi malaa'igta cidda ku awishay buu odhanayaa ibnu kasiir aayadda qaaf markuu fasirayo cilmi ku awishay fa inamaa fara min alxuluuli aw alitixaadi wa humaa manfiyaani bilijmaac wuxuu ka cararay uun xuluulka ama itixaadka ilaahay baa khalqigiisa ku dhex jira ama la midoobay taasuu ka cararay markaasuu cilmiga ugu awilay wa humaa manfiyaani bilijmaac xuluulkiiyo itixaadkuna waa laba la nafinaayo ijmaac baa lagu nafinaya culammadu isku waafaqsan yihiin baa lagu diidaya arrinkaas ijmac buu soo raraya laakiin wax kelifayaa ma jiro in lagu fasiro cilmi waayo allah ma odhan wa ana aqrabu ilayhi ee wuxuu yidhi wa naxnu aqrabu ilayhi ayuu allah yidhi sida uu yidhi innaa naxnu nazzalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun oo naxnu halkaa uga cabbiray naxnu u yidhi ayuu halkana saasoo kale yidhi laakiin mutacayin waxay noqon lahayd hadduu odhan lahaa wa ana aqrabu ilayhi baa waxaa laazim noqon lahayd in cilmi lagu fasiro laakiin maadaama wa naxnu aqrabu la yidhi oo allah sidaa yidhi waxaa u dhowi waxa weeyaan in lagu fasiro malaa'igta in lagu fasiro marka ilaahay waa korreeyaa nusuusaha korraynta markay arkaan qolyaha asxaabu ta'wiil waxay yidhaahdaan korraynta waxaa lagu fasirayaa laba macne culuwu alqadri iyo culuwu alqahri awood ahaan buu ilaahay u korreeyaa iyo sharaf ahaan buu u korreeyaa waxay ka cararayaan in la yidhahdo daata ahaanna waa u korreeyaa laakiin culamada ahlusunnati waljamaca waxay leeyihiin lahu alculuwu min jamiici alwujuuh ilaahay waxaa u sugnaaday culuwiga weji kastaba culuwi waa uga sugnaaday ya qahran wa qadran wa daatan culuwigu waa saddex nooc waa culuwu qahrin xagga awood ahaan iyo dirqi ahaan inuu u korreeyo xagga qadar ahaan iyo sharaf ahaan inuu u korreeyo iyo xagga daat ahaan inuu u korreeyo lahu alculuwu min jamiici alwujuuh wejiyada dhammaantood ilahay culuw baa u sugnaaday marka daataan inuu korreeya waxay soo gelaysaa culuwga ilaahay koreeyo ayay markaa soo guda gelaysa marka xuluulku arrin baatila weeye waxaa kaloo jira qolyo suufiya ah oo waxdatulwujuud wax layaha ku tegey oo markay yidhahdeen ilaahay meel walba waa joogaa markii dambe waxay yidhahay makhluuqa iyo khaaliqu waaba midoobeen waa kufri iska cadoo gaalnima ah hadalla kufriyaadoo cadcadna waa ku hadleen iyagoo hadalladay ku hadlayaan kufri ay tahay oo kufriga sariix ku taho ku caddahay haddana waxay ka aaminsan yihiin suufiyadu inay yihiin awliye ilaahay yaa awliye ilaahay inay yihiin bay u aaminsan yihiin markaasay ku leeyiin istilaaxaadkooda garan adigu markaa ha faatilin adigu ka gaabso awliyada ilaahay markaa ha naqdinin ictiqid walaa tantaqid walaa tactarid fatantarid ya ictiqaadi ha naqdinin hadday munkar hadalkooda kuula muuqdo adigu ha odhanin laakiin yagana ha faadilin waxba ka sheegin ya hadduu yidhahdo ana allah hadduu xataa kugu yidhaahdo wuxuu uga jeeda mataqaanidii aduu ka gaabso ya suufiyada qaarkood ictiqaadka noocaasee waxdatulwujuudka ah ama xuluul walitixaad ah ay leeyihiin khaaliq iyo makhluuqa isku mid noqday ay leeyihin makhluuqaadka qaar buu ilaahay la midoobay ama makhluuqaadkao dhan buu la midoobay calaa qowlayn ya isku mid noqdeen ama allah cidaan ahaynoo jirtaaba ma jirto maa fi lwujuudi xaqiiqatun ilaa hu maa fi lwujuudi ila allah allahu quraa jira yani waxa weye saas axadiyat lwujuud wax leeha ay yidhahdeen qaarkood cabbireen wama alkalbu walkhinziiru ilaa ilaahuna waxyaalahay wama allaahu ilaa raahibun fii kaniisati kulaha ya yacani waxay ku sheegayaan eyga iyo doofaarku inay yihiin ilaahoodii haddana waxa leeyahy waa weli ilaahaya adigu ha faadilin wuxuu uga jeeda mataqaaniya hadhowna waxa lagu odhanaya waa majaaz eryada qaarkood hadday cabbiraan ashyaada qaarkood waxa min baabi xadfi lmudaaf iyo wax la mid a ya baabkan majaaz ma shaqaynaya waayo kufri kastaba majaaz baa markaa loo soo deliishan karaa oo la dooni karaa in marka lagu marka awilo majaaskaasina maqbuul maaha majaasku shuruuduu leeyahay shuruudu haddaynay dhammaystirnayn waa khayru maqbuul ya alimaam ibnu xasmi wuxuu odhanayaa hadduu ruux yidhaahdo almu'minuuna kufaar mu'miniintu waa gaalo waalkufaaru mu'minuun kufaartuna waa mu'miniin oo marka la qabsado ha dhow uu yidhahdo may sidaa uma jeedo muraadkaygu wuxuu yahay almu'minuuna kufaar ama kaafiruun bitaaquut muraadkaygu waxa weeye taaquutkay ka kufriyeen hadda markii hore kumuu darin taaquut qaydka ma raacin markii hore wu ilaaqaan almu'minuuna kaafiruun ayuu yidhi markaasay mu'miniintii baad gaalaysiisay marka la qabsadu wuxuu leeyahay muraadkaygu waxa weeye kaafiruuna bitaaquut taaquutkay ka kufriyeen waalkaafiruuna marka la qabsado deedna wuxuu yidhi waxaan u jeedaa mu'minuuna bitaaquut mu'miniin bilah muraadkaygu maaha taaquutkay rumeeyeen baan u jeedaa lama aqbalayo waana lagu gaalnimo xukminaya waayo qaydkaas markii hore lama socon dawaahirta dadku axay ku hadlaan baana loo qabtaa damarta imaam alxaramayn wuxuu yidhi qaala alusuuliyuun culammada cilmiga usuulka taqaanaa waxay yidhaahdeen man nataqa bikalimati alkufri kafara daahiran wa baatinan wa in admara tawriya ruuxa ku hadla kelmadda gaalnimada haddee imaamu alxaramayn waa min culamaa'i qarni alkhaamis waana min culamaa'i ashaaficiya fiqiga shaaficiya hadday yidhaahdaan qaala alimaam waxay u jeedaan isaga laa hayru cid kale ugama jeedaan kutubta muta'akhiriinta ee shaaficiyo hadday yidhaahdaan fiqigooda qaala alimaam imaam alxaramayn bay u jeedaan abulmacaali cabdulmalik ibnu cabdillaahi ibnu yuusuf aljuwayni ayay u jeedaan wuxuu odhanayaa usuuliyiintu waxay yidhahdeen usuuliyiin oo dhan buu nisbeeyey kelmadda gaalnimada ruuxa ku hadlaa oo deedna tawriye qarsada inuu macno kale uga jeeday ayuu qarsaday muu sheegin admara tawriya kafara daahiran wa baatinan kor iyo kal waa gaaloobayaa tawriyada uu qarsaday inuu macno kale uga jeedaa waxba tari mayso saas odhanaya culamo kalea saas yada cabbiray hadda ka eeg marka waxa weeye waxyaalo badan oo mawduucaas kaa caawinaya waxaad ka heli kartaa kitaabka la yidhaha tanbiihu alghabi ila takfiir ibni carabi oo uu allifay sheikha laha albiqaaci oo culamaau shaaficiya ka mid ah waa kitaab muhim ah tanbiihu alghabi ila takfiir ibni carabi baa la yidhahdaa hadda maaragtaa cumar bnu khadaab radia allahu canhu ardaah muxuu yidhi ina naasan kaanuu yu'aakhaduuna cala caadi rasuli illahi sala allahu aleyh wasalam bilwaxyi wa ina alwaxya qad inqatac wa inamaa nu'aakhidukum alaana maa dahara lana min acmaalikum faman adhara lana khayran aminnaah wa qarabnaah waman adhara lana hayra dalika lam na'manhu walam nuqarribhu wain qaala ina sariiratahu xasana rawa albukhaari fii saxiixi hadalkaa cumar wuxuu tilmaamayaa dadka in waxay ku hadlaan daahirkooda loo qabanayo ya si kalean uga jeedayna aan laga aqbalayn saasuu tilmaamaya sidaas ayuu tilmaamaya marka ruuxu hadalka kufriga hadduu ku hadlo qariino marka hore la socoto ka leexinaysaana aynay jirin macnaha gaalnimada ah hadhow inuu yahay macno gaalnimo ugama jeedine macno kalaa muraadkaygu ahaa oaanu markii hore raacin laga aqbali maayo majaaska waxaa jira mid marduuda ah. saaxibulmaraaqi muxuu yidhi minhu jaa'izun wamaa qad manacuu wa kullu waaxidin calayhi ajmacuu majaaska waxaa ka mida mid bannaan iyo wamaa qad manacuu miday culammadu manciyeen baa ka mid a majaaska midna waa mamnuuc midna waa jaa'iz wa kullu waaxidin calayhi ajmacuu mid kastoo labadooda ka mida culamadu waa ku ijmaaceen majaaska mid mamnuuci inuu jiro aan majaasnimadiisa la aqbalayn waa bilijmaac saaxibulmalaaqi ijmac haddii qariinadii iyo calaaqadii ayna ool qariinadiina ayna la socon wuxuu noqonayaa noocii mamnuucaa buu noqonaya majaasnimo laga aqbalayaana ma jiro saas aawadeed hadallada kufriyaadka qaarkood ay ku hadleen yani waxa weye mid kufriga kaga baaqanaysa maaha muraadkoodu sidan iyo sidan buu ahaa iyo wax la mida mid laga yeelaya maaha wa huwa daanin bicilmihi min khalqih ilaahay wuxuu u dhow yahay khalqigiisa wuxuu ugu soo dhow yahay cilmigiisa oo wax wal oo ay samaynayaan iyo wax wal ay ku sugan yihiin ba ilahay waa ogyihi wax ka qarsooni ma jiro daanin bicilmihi min khalqihi oo labadan aayadood waxay ku fasiraan qurbi cilmi baa qowl ku fasiraya jira wa huwa macakum aynamaa kuntumna iyada de cilmiga waaba ku fasiraan culammadu ijmac baa lagu soo raray tanna calaa qawl marka ilaahay cilmigiisu wax walba ilaahay waa ku ogyahay wax walba waa ka warqaba axaata cilmuhu bilumuur cilmiga ilaahay umuurahoo dhan buu koobay wa acamu sifaati tacalluqan sifaadka ilaahay waa sifada ugu tacalluqa ballaaran sifaadka ilaahay qaar waxay ku tacalluqaan waxyaalaha mawjuudaadkay jiraan alru'ya waxay ku tacalluqdaa wixii mawjuud ah ayay ku tacalluqdaa alqudra waxay ku tacalluqdaa wixii mumkina suuragal ah mumkin lidaati almashii'a waxay ku tacalluqdaa doonista ilaahay mashii'ada qadariga ahi bacdu almumkinaat mumkinaadka wax ka mid a cilmigu wuxuu ku tacalluqaa wa acamu sifaati tacalluqan bikulli shay bilmawjuudi waalmacduum bilwaajib waalmumkin waalmustaxiil cilmiga ilahay wuxuu ku tacalluqaa waxa jira iyo waxaan jirin mid walba cilmiga ilaahay wuxuu ku tacalluqaa waajibka waa ku tacalluqaa oo allah ah ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisa waa ku tacalluqaa mumkinaadko makhluuqaadkaana waa ku tacalluqaa mustaxiilaadko waxaan dhici karinba ah waa wax aan jirin jirayna inay jiraanna aynay suuragal ahayn cilmiga ilahay waa ku tacalluqaa yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun ilahay wuxuu og yahay wixii hore u jiray iyo waxa jiri doona iyo waxaan jirayni hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen bu allah ogyahay waxallo wixii jiray ee hore u dhacay ilahay waa ogyahay waxallo waxa jira waa ogyahay waxalla waxa jiri doona filmustaqbal ilahay waa ogyahay wax aan jiraynin inay jiraanna aynay dhici karin hadday jiri lahaayeen fardan wa taqdiiran siday noqon lahaayeen buu allah ogyahay ma daliil walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wainahum lakaadibuun haddii la celin lahaa lacaaduu limaa nuhuu canhu way ku noqon lahaayeen wixii laga reebay ayay dib ugu laabmi lahaayeen in la celiyaa ma dhacayso ya in la celiyaa waa mumkinun caqlan laakiin wax dhacaya ma ahoo maadaama markaa laynoo sheegay inaan la celinaynin waxay mustaxiil u noqotay ikhbaarka allah ka warramay inaynay dhici doonin laakiin daatadeeda mustaxiil umay ahayn laakiin maadaama ilaahay inoo sheegay inaan la soo celin doonin istixaaladu halkaasay uga timid istixaalada anwaac baa loo qaybiyaa saddex nooc baa loo qaybiya waayah mustaxiil daatan wixii u ah daata ahaanba u ah hadday dhici lahaayeen siday noqon lahaayeen inu ilaahay og yahay waxaa u daliila ma ittakhada allaahu min waladin wama kaana macahu min ilaah idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa walacala bacduhum cala bacd caqlan waa shay aan dhici karin waa mustaxiilun caqlan innaba ma suuragal ahaa inuu ilaahay ubad yeesho ama ilaah kaloo xaqi inuu weheliyaa wax dhici kara ma aha haddana maca daalik hadday dhici lahayd fardan wa taqdiiran sida umuuruhu noqon lahaayeen buu allah inoo sheegayaa ma ittakhada allahu min waladin wamaa kaana macahu min ilaah idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa walacalaa bacduhum calaa bacd yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun sifatu cilmi illaah wa acamu sifaati illaahi tacalluqa waa sifaatka ilaahay sifada ugu tacalluqa ballaadhan weyn axaada cilmuhu bilumuur wa anfada fii khalqihi saabiqa almaqduur wuxuu ilaahay ku fuliyey fii khalqihi khalqigiisa wuxuu ku fuliyey saabiqa almaqduur wuxuu qadaray kiisii hormaray yani ashyaadii uu qadaray ee hor martay ee hore u qadaray ayuu ku fuliyey ila iyadoo ashyaadu aanay dhicin ayuu ilaahay sii qoray oo doonay waxa dhacaya wuxuu ogaa siday u dhici doonto waana sii qoray sidii baana ku fuliyey wa huwa aljawaadu alghafuur qadarka ilaahay wuxuu koobsanayaa maraatib arbac afar martabo cilmun kitaabatu mawlaana mashii'atuhu wa khalquhu wa huwa iijaadun wa takwiinu waa cilmiga ilaahay ow ashyaada ogaa jumlatan wa tafsiilan cilmun kitaabatu mawlaana qoraalka mawlaheennu ashyaada qoray cadfun bihayri caatif mashii'atuhu cadfun bihayri caatif doonistiisa uu ilaahay ashyaada dhacaysa doonay wa khalquhu abuurkiisa uu ilaahay abuuray wa huwa iijaadun afartii martaba hal beyt baa kuu kulminaya cilmun kitaabatu mawlaana waa kii labaad mashii'atuhu waa doonistiisa wa khalquhu shatriga labaad baa ka bilaabmaya wuu fasiray dabeedna wahwa iijaadun wa takwiinu nadmiga daraaddiina haada waad reebaysaa marka horena waa fasiix oo culammada qaarkood dee qur'aankaabay akhriyeen qura'da qaar meel kastoo wahuwa iyo fahuwa ku yimi quraa'u sabcaha qaarkood haada waa reebayaan waayahay wa huwa iijaadun wa takwiinu marka afartaa martaba ayuu ka kooban yahay qadarku inuu ilahay ashyada si ogaa waatuu imaamu shaafici uu yidhi khaasimu alqadariyata bilcilm waa aqwaasha ictiqaadiga ah ee uu shaafici sheegay khaasimu alqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimu wa kafaruu qadariyada waxaa kula doodaan cilmiga ilaahay hal kaana allahu yaclamu alashyaaa qabla wuquuciha ilaahay hore ma oga ashyaadu intayna dhicin ka hor fa in aqarruu khusimuu hadday qiraan waa laga qaalib noqonayaa waa laga garhelayaa wa ilaa kafaruu haddii kalena waa gaaloobayaan oo milladday ka baxayaan marka cilmiga ilaahay koradooda halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuubu ilayk